asal in la gaadiidsadaa lama ogolo ninkii laakiin gaadiid kalean heli karin dan ay ku kaliftay umbaa loo ogol yahay inuu u isticmaalo si macruufa oon xadgudub lahayn nusuustaana caddayn doonta insha allahu tacaala lama agmari karo daruuro iyo daruuro la'aanna waa khata ayadoon baahi jirin iyo daruurana waa la gaadiidsan karana waa khata xadiidkan laga fahmahayaa madhabka saxda ah xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can abi zinaad cabdulahi bn dakwaan can lacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayra radi allahu tacaala can ana rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam ra'aa rajulan buu nabigu arkay yasuuqu badanatan neef geela kaxaynay yasuuqu badanatan ay naaqatan muhda ilaa beyt illaahi alxaraam neef geeloo loo hadiyeeyey beytka ilaahay faqaana wuxuu ku yidhi ninkii hasha kaxaynayey irkabha wargaadiso kor hasha qaala wuxuu hi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inahaa badanatun ay inahaa hadyun wuxuu u jeedaa nabi allo waa hadyi hadyi anuu wada weeye xaramka ee ma aha neef iska caadi a ah ma aha wuxuu u qaatay suubano inuusan in hashu ay hadiya tahay markaasuu nabigu xusuusinaya u sheegahaya faqaala nabig wuxuui irkabha weylaka war magacii jir ama magaciiba hasha kor oo gaadiidso fi thaaniyati marka labaad buu nabigu weylaka u raaciyey aw fi thaaliati ama marka saddexaad buu u raaciyey riwaayada waqad jahidahu lmashyu raa rajulan yasuuqu badanatan waqad jahidahu lmashu nabigu wuxuu arkay nin halkaxaynaya asaguna tacbaan oo socon la oo sakaraada oo socodku uu dhibayo markaasuu kuwaaasha gaadiidsoo kor markaasuu yidhi nabi allow waa hadyi war hadyigii doona ha ahaatee gaadidsaan lagu yidhi waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbarana muhiira bn cabdiraxmaan alxizaami can abi zinaad cabdullah can lacraj cabdiraxmaan bihada lisnaad sanadkaad aad marayseen acraj can abi hurayra can rasuuli اllah wa qaala wuxuuna ku yidhi sanadkan wadaadka muiira ah muiira bn cabdiraxmaan alxisaam asoo markuu tabinayay baynamaa xilli rajulunin yasuuqu uu kaxaynayo badanatan neef geela muqalladatan oo loo kuul xidhay ama loo jara xidhay oo markaa hadya laga wadaa xadaanaa muxamed bnu raafic can naysaabuur alqushayri qaala xadaana cabdurasaaq ibn hamaam asancaani abu bakr saaxib almusanaf والمسند والتفسير xdثna معmر بن rاشhد أbو cروة اليmاني عن hmام بن نبي قال hmام wuxuu yihi صaحiifadii aad garanayseen ayuu xadiidka ka tabinaya de hmam hذا ma xadثna bه أbو هurayرa شhaygan waxaa weeye ama kane waxaa weeye أxaadiiثuu noo sheega abu hurayra uu noo sheegay can muxamed nooga tabiy rasuuli الlahi sل ل sم muxamedka rasuulka ilaahi ahaa fadakra hmam wuxuu sheegay أxaadiiثa axaadiis dhowruu sheegay can abi hurayratu ka sheegay minha axaadiista waxaa ka wa qaala abu hurayr yacnii hamaam saxiifo gooni oo axaadiis ugu qoran yihiin oo abu hurayr ka wariyey can rasuulilaahi buu marka gooni baa loo warin jira waxaa lo odhan jiray hamaam saxiifadaadi waraaqdaadi xaashadaad ku qoratay axaadiista nabiga eed abu hurayr kaga qoratay noo yeedhi marnaha dee waa la kala qaybiya xadiid walba munaasibiisa lagu keena marka muslim maadaama hal mar uusan wada keenaynin xadiid walba munaasibiis markuu marayo ayuu qaabka u weeya watamat ilى kitaab اliimaan bay soo socotay ayb wa qaala abura wuxuu hi aiifadii eh, aadiita mid kamida axaadiidka saxiifada mid ka mida ah, ah, baynamaa rajulu xilli uu niyo suuqu kaxaynayo badanatan muqalladatan loo kol ama loo jara xidhay qaal low rasuullah rasuulka wuxuu ku weylaka war magaciiba irkab hasha gaadiidso faqaala wuxuu hi badanatun ay hadyun nabi allow waa hadyi ee ma aha neef geeloo caadi ah yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qaala nabigu wuxuu ihi weylaka irkabha weylaka irkabha waa ku celceliyay nabigu wuxuu magacii jir waxay tahay waa ogahay adiga dhaqaaqi le hasha gaadiidso ayib waxadaanii camr annaaqidu camr maxamed bin bakr annaaqid wa surayj ibnu yunis bn rahim albaqdaadi qaala labadaa wadaada surayj iyo camr annaaqid xadaanaa hushaym yacni bashir asulami ahbarnaa xumayd ibn abi xumayd aطawiil can haabit riwaayة taabiciin can taabiciy can anas bni maalikin qaala xumayd wuxuu yidhi xumayd baa iskale qaa'ilku waa xumayd wa adunnunii waxaan u malaynhayaa qad samictu xadiidka inaan ka maqlay min anas aan ka maqlay oonan u sii marayninba ninka layaa haabit hadda waa artay xumayd waa ardada anas wax ka wariya wey laakiin xadiidkani hadda wuxuu ka buu ku qaadanaya qaala xumed wuxuu wa adunnunii waxaan isu malayn oon filayaa qad samictu xadiidka inaan ka maqlay min anas ka maqlayo aanan u baahnay laakiin wixii aan huba un baan hadda warinayaa wey xadaanaa yaxya bnu yaxya lafdu lahu lafdiga midhaha aynu sheegayna isagaa iska leh hushaym can xumayd can haabit albunaani can anas bni maalikin qaal mara rasuulu اllah rasuulka ilaahay baa maray cafwan murra mayday qoran mara rasuululahi sal sl nabigu wuxuu soo maray birajulin buu nabigu soo maray yasuuqu kaxaynaya badanatan hal kaxaynaya oo xagga dambe ka socda faqaala nabig wuxuu irkabha gaadidiso faqaala wuxuu hi badanatu nabila waa hadyi kacbada loo wado qaala wuxuu irkabhaa maratayni aw alaaan laba jeer ama saddex goor buu nabigu sidaa ugu celiyey ayb riwaayada bukhaari kun toddoba boqol lix waxaa ku timi falaqad ra'aytu raakiban yusaayiru الnabiya wاnnaclu fii cunuqiha canaantii nabiga kadib waxaan arkay buu ihi asagoo nabiga la socda oo hashi saaran oo gaadidsaday oo nabiga garab socda hashuna koorteeda iyo kabteeda ay qulqunta ku wadato hadyi tahay falaqad ra'aytu raakibaha yusaayiru الnabiya salى اllahu alيه wasalam wاnnaclu fii cunuqiha riwaayada bukhaari وxadثna abubكر بن abi shaybةa qال xadثna wkiic can mscr بn kidam alhilaali can bukayr bn اأkhnas الsadusi can anas bni malikin riwaayaadkii mutaabacaadka xadiidkii anas buu badinaya wuxuuna ku soo bilaabay xadiiث abi hurayra kaaslin yuxtaju bihi kadibna shawaahidii buu taxayaan muslim qaala anas wuxuu ihi samictuhu yaquul can anasin qaala samictu yaquul cafwan qaaladan waa bukayr wey markaa samictuhu yaquul waxaan maqlay anasoo leh mura cala nabiy nabigu waxaa lala soo maray bibadanati neef geel ah aw hadiyatan waa neef hadya ah, soo maray faqaala subanu wuxuu yihi irkabha ninka lala soo mara waa ninkii ramiiga hadiga soo diray warasha gaadiid soo kor qaala wuxuu inahaa badanatun aw hadiyatu nabi allo waa neef geeloo hadiya ah, ka soo kaxay miiqaadka ama waa hadiya aan ah, wada beytullahi alxaraam faqaala wuxuu ihi wain kaanat wey wain kaan haayo wey haba ahaato wain kaanat waxaa la gooyey kaanadii wii qaayadii wixii kasii dambeeyey baa la gooyey ama jawaabkii waxaas waa laga garanayaa waa macluum ayib lianna almacluuma kalmadkuur weeye wain kaanat annaaqatu badana aw hadiya ha noqoto hashu doonto ha noqoto hadyi ee koro gaadiidso riwaayada buhari waa falaqad ra'aytuhu raakibaha yusaayiru الnabiya wanaclu fii cunuqa waan hadda soo maraynay idan xadiidku ku cad yahay marka in la gaadiidsan karo laakiin saxaabigaani waa inagii soo maray riwaayadii nasaa-i waqad jahidahu lmashu laakiin inta damba cadayn doonta oo xadiidka jaabir baa sharxi doona qadiyadda in ay muqayada tahay rukuubka iyo uu lagu qaydahayo xaaje iyo daruuro sidoo kale lagu qaydayo macruuf iyo wanaag waxadaanaahu waxaa xadiidka noo tabiyoo kale abu kurayb maxamed bn cala xadaana bnu bishri muxamed bn bishri alcabdi can miscar bni kidaam xadaanii bukaym bn akhnas asaduusi qaala samictu anasan yaquul anasolaan maqlay samictuhuna horaba kii soo yidhi dariiqi hore mura cala اnabiy nabigu waxaa lala soo maray bibadanati neef geela sal اllahu alيه wasalam fadakara wuxuu sheegay wadaadka miscar ah mise ibnu bishr ibnu bishr oo wakiic mutaabacaynaya wey wuxuu sheegay milahu mila xadiii wakiic buu sheegay ayb waxadaanii moxamed bn xaatim maymuun albaqhdadi الsamiin xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can ibni jurayjin cabdilmalik ahbarnii abu zubayr muxamed qaal samictu jaabir bn cabdilahi alansariy yaquul su'ila waxaa la weydiiyey suubanaha jaabir cafwan jaabir waxaa la weydiiyey can rukuubi اlhadyi geela hadyiga in la gaadisan karo faqaala wuxuu ihi samictu الnabiy yaquul nabigolaan maqlay irkabha gaadiidso oo kor bilmacruufi si wanaagsan oo ixsaan ah oon xadgudub lahayn oo neefka aan la delayno aan la daalinayn marka waa inaad eh, rukuubka bilmacruuf waxaa ka imanaya inaad markaad cabaar ku nasato muddo socotoba aad ka degto asaguna uu nasto ayib irkabha gaadiidka koroo gaadiidso bilmacruufi si wanaagsan oo dhaqankii curfiga uu keenayo idaa goorme uljita ilayha lagu dhibaatogeliyo markay dana kugu kalifto umbaad gaadisan karta hadday dana kugu kaliftana bilmacruuf weliba saan oga dhala baxaan ku tegayaa makabesa maahe waa inaad u nasiso ood ku toogaysataan ood e, ay noqoto marka in lagu e, mxuu ahaaye marna iyadoo aad ka degto marna aad gaadisataa la doonaya toogaysi baa la dhaha xataa tajida ilaa tansho ahran gaadiid kale xataa tajida ahran halkaa waxaa ku jiroo kale adoo iyadii wato dan kuu geysa haddaad dameer hesho ama baqal hesho ama faras ama hal kalaba ad heshood ka degaysa mar hubada lii waan wadaya hawshu ma ah saddex qayd wuxuu muqeyd ku yahay ilaa aad kale ka labo waxaa shardi oo kale in lagu dhibaatogeliyo dan kuu geyso saddex waa inaad si ixsaan oo wanaaga aad u gaadidsatoodan ku xadgudbin marka waa nas muhima ah. marka ra'yigaasaana loo badan yahay in lagu qaydo mulaq wali waxay dheen waaba waajib in la gaadidsado bacdu daahiri waxay dhaheen geela hadigaa ee loo wado baytullahi alxaraam waa waajiba in la gaadidsado khilaafan liljaahiliya baxiiradii iyo saa'ibadii wasiiladii hawlaheeda saysan u dhicin qolyahaasa lagu yaqaan neef geelo iska socdoon la agmarin oon la taabanayn oon baarkiisa la soo rogaynin oo leeyahay maya allu u xidhan yahay ama asnaan buu u yahay lama agmari karo marka haddii neefka hadiga aan la agmarin meeshu waxaa ka soo baxday hawlu eg bay dheen waa waajib in la fuuro irkabhaa bay ku dhegeen mutlaqaas amarkaa mutlaqana waxay dheen yadullu cala alwujuub qarina saarifana ma haynay dheen waxaa le qarina saarif idinkaan heline axaadiidta ka buuxdaa tif weeye irkabha bilmacruufi idaa uljita ilayha xataa tajida dahran wlastu fi lquyuudi an takuuna lilixtiraaz wixii qayda ku yimaado nusuusta ee dabar ah iyo soo reebashaa iyo afeefa waxaa loogu talagalay in laba shay la kala duwo nimanna waxay yidhaahdeen daruura mooye daruura mooye ma ma gaadisan kartid nimanka daruurada idaa ulji'ta ilayha baa saxa waxaadadanai sanad bnu shabiib xaadadan xasan ibnu acyan xasan bn maxamed ibnu acyan alxaraani xadaana macqil ibnu cubaydillahi اljazri alxaraani can abi zubayr can jaabirin qaal caf can zubayr maxamed qaal sa'altu jaabiran anaa weydiiyey buuri samictu jaabiran tii hore waxay noqotay sa'altu jaabiran can rukuubi اlhadyi geela hadyiga koridiisaan weydiiyo anaaba afka oola baxay faqaala jaabir wuxuu fii jawaabihi samictu الnabiya salى اllahu عalيه ali wasalam yaquul nabigolaan maqlay irkabha bilmacruufi xata tajida dahraa gaadiidso ilaa aad ka helayso gaadiid kaleoo kaa kaafiya iyadoo ay kaaga fillaada waxaana qaydkii hore ayaa dhimmanoo idaa uljita ilayha ida urirta ilayha marka waxaa kaloo ku jira haddee ana alquyuuda waa alaslu waa ictibaaru alquyuud wa ana alxaaja tuqadaru biqadariha markaad hadda sidaa u socotaba haddaad gaadiid hesho waa ka degaysa ayib intaad u baahan tahay inbaad wadanaysa markaad gaadiid ka hesho waad ka degaysa idan khilaafkii fiqigaa dhibka badnaa naska daahirka ah siduu tusay baa xoog badan baabu maa yufcalu bilhadyi idaa caaba fi ariiq waa masalo kaloo muhim ah geeli hadyigahaa id waday hadduuba habsamo dhexda kaa fadhiista maxaa tala ah dhexdaba kaa fadhiisto maxaad samayni baabu maa yufcal wixii lagu samayn laha buu baabya bilhadyi geeli la soo kaxeeye hadyigahaa lodi baa lamida ah, arigi baa lamida ah, hadyig wii beydkee loo soo kaxeeye tatawuc ahaa idaa caaba ay idaa halaka hadduu ku halaagsamo fi ariiqi jidkii waddadii lasii socday maxaa la samaynaya xadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarna cabdulwaari bnu saciid alcambari can abi tayaax wasmuhu yaziid ibnu xumayd addubaci xadaanii muusa bnu salama ibn muxabiq alhudali ninkaasi muuse bnu salma muxabiq alhudali marka waa sinaan walaalkii wey waa sinaan walaalkii waa iman doona isaguna qaala wuxuu yidhi muuse inطalaqtu ana anigaa dhaqaaqay wa sinaan ibnu salma muctamirayn aniga walaalkii sinaan ayaa israacnay buu yidhi annagoo cumraysanayn wuxuu dhashay sanadka tobnaad ee hijrada sanadka tobnaad ee hijrada cafan ama sanadka sideeda hijrada ayuu dhashay yowma xunayn buu dhasho weliba maalin dagaal uu socdo ayuu dhashay salama cafan sinaan ibnu salama ibnulmuxabiq alhudali yowma xunayn ayuu dhashay riwaayadna waxay sheegeen inuu yidhi ninkaani nabigaa magaca ii bixiyey wulidtu yowma xarbin fasammaanii rasuulu llahi sinaanan sinaankuna waa waranka eebada wey caaradda maalin dagaal buu marka magacii baa la siiyey maalin waran laysu tumaati hayo oo ishuu dhigtay fooda laisgeshay buu dhashay magacii baa loo bixiyey sinaan yowma oo sanadka sideead soo ma ahayn sanadkiiaad buu dhashay hijrada ayuu dhintay sideeddii hijradana wuu dhashay siddeetanki hijradana wuu dhintay meeqa sanuu jiraa toddobaatan iyo sano ku dhinto marka waa saxaabi xagga ru'yada xagga aragtida waa saxaabi nabiguu arkay isagoo saddex jir ama laba jira ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xijaabtay ayib ru'yuu leeyahay marka riwaaya ma leeyahay masalah khilaaf xadiid baynu ku marray lahu xadiiun waaxidun yarwihi can inabiy baynu ku marray nasaai ayib wadaadana waxay dhaheen waa taabiciyun taabiciyun iqatun basriyun sida ijl oo kale waa nin taabici ah taabici wuxuu ka wadaa xagga riwaayada ama xagga idraaki ru'yada waxaa weeye saxaabi buu ka yahay waa sinaan walaalkii muusa bnu salama asaguna waa isku ayni waa isku ayni oo wax yar bay kala dambeeyeen muusa weyn iyo maye sinaan baa weynba waa la sheega aniga walaalkii baa israacnay buu idhi aabbahood waa saxaabi slm asagu slm muxabiq alhudali oo saxaabi la yaqaano caan qaala wuxuu idhi wadaadkii ahaa muusa bnu salama waاndalaqa sinaanu macahu sinaan wuxuu la soo dhaqaaqay bibadanati neef geeloo hadyaya suuqa uu kaxaynayo aniga walaalkay sinaan baa israacnay makaanu aadno inagoo cumraysanayna laakiin walaalkay wuxuu soo kaxeeyey sinaan neef geeloo hadyi ah faazxafat calayhi biariiq wadaday kaga habsoontay yuqaalu zaxafa albaciiru waasxafahu sayr ba idaa jahidahu wa atcabahu sayr markuu dhaqaaqayo neefku geela ama lo'da ama ariga uu tallaabo rogi waayo oo waddada bartankeeda iska istaago maxaa la yidhahdaa waa habsoomay weeye hadda koor baan idiga sheegay anoo waran soo safray inay iga habsoomeen xadii baa sunanka ku jira abu daawuud xoolaha habsumee laga dhaqaaqay la dhaqaajin waaye waxaa iska leh ninkii qaataa iska leh dhaqaalaysta aduu waad iskaga dhaqaaqday haddii anugu intaan imaado aan biyo siiyo oon baad siiyo oon dhaqaalayo oon aayar tirciyo oon luudiyo oon xeraday geysto anaa iska qaadanaya ila waad ka samirtad waad ka tagtay allaahuma inaad garanayso oo tiraad walaalka wixii u badbaadi mooyeen haddaan lagu garanaynin intuu dhurwaa cuni saddex wan bay ahaayeen anugu shan baan wadeen u malaynay mkaas laba dhaqaaqi waaye banka u dambay bay lug rogi waayeen xilli xunoo ah jilaalho lagu baabaayna u ahaa waagay raafgaab u bixiyeen weye abaarta u bixiyeen maxay ahayd hurgufa baashay hurgufa u bixiyeen marka waanan rooroon bay ahay way dhaqaaqi waaye intii socotay baan goday geeyoon iibiyey intiin meeshaan kaga tegay duhur ilaa casar baan la joogay si walba intaan ya dhaqaaqi waaye reer dambe waagi dambe iyo ninbaa guday ka yimid baa dameer ku qaatay wuu gartay wuu keenay wadna wuu iska weydaystay mid buu keenay saasaan u maynaya hadda waa horeed ma xusuustee almuhim inaad fahantaan baan rabaa faazxafat calayhi biariiq waddadii ka fadhiisatay wey hashii baaba dhaqaaqi weyday hal weydo maala hadde xilli abaara lagu jira laga yaaba on neefku hadduu meeluu yar laacay iyo wuxuu goostay iyo uu leeyahay intii jidka la sii socdo wuu iska badbaadi laakiin mar haddaan biyihii baadba jirin meesha jidka aragteen fa asxafat calayhi biariiq wadadii ka fadhiisata way ka habsoontay marka asxafa ma rubaaciya mise waa ulaai baa laisku haya dhib ma lehe asxafat calayhi ay waa maxay kallat wa tacibat way daashay way dhaqaaqi weydeen taayarkii roga weydo wey facaya wuxuu ku wareeray bishaniha xaalkeed wuxuu ka samayn lahaa caya ay taxayara neefki maxaad ku samaysaa hadyi buu ahaa baytulahi xaraam baad u waday waaba ku dhaqaaqi waad isagoon gaadhin meeshii lagu gawrici lahaa ma xambaari kartid hawshii reewaamo wey mudil ma sii maayo maroodi ma maayo qudadna maxaa la yidhi mudulu meel ka dhistay nin reer shabeelle ah ama reewaama ayaa maroodi kaga hor bakhtiyaa layidhi maroodiba iriddi ku bakhtiyey meel kaloo laga baxa mala mudul lama siibi karo haddii la siiba u dhammaatay guriga waa dumahaya maroodina neef gelabaan la jiidi karin maroodi la jiidi karaa musiiban iska adugu facaya wuu ku wareeray weeye bishaniha arrinkeedii wuxuu ka samayn lahaa markay xaajadu kaa soo xidhanto oo meelaad u dhaqaajiso aad garan weydo yaa cayeel la yidhaahdaa taxayara in hiya ayadu ubdicad kayfa ya'tii biha facaya wuxuu ku wareeray bishaniha arrinkeeda in hiya haddii ayadu ubdicad kayfa ya'tii biha ay kayfa yafcalu biha ubdicad waa maxay haddii la habsoomayoo daasho ay noogto wuxuu ku samayn lahaa garan waayey in hiya iyadu haddii ubdicat la noojiyoy dhaqaaqi weydo kayfa yaأtii biha ay kayfa yafcalu biha muxuu ku samay hadday habsoonto jidka fadhiisato ay dhaqaaqi weydo wuxuu ku samayn lahaa buu garan waayey faqaala wuxuu yidhi lain qadimtu اlbalada maka haddaan tago maka haddaan tago beledka markuu ujeedaa laastaxfiyanna can daalika arrinkaa walle aad baan su-aal ooga weydiin doonaa istixfaagu waa markaad su-aasha ku xeeldheeraato yuqaalu alxafa fi su'aali wa atxafa intu waa la marka ixfaagu marka waa inaad ku xeel dheerato shayga raadintiisa iyo baadhidiisa masaladaasa igu taagana markaan nairobi tago ama aan muqdisho tago ama aan hebel u tago su-aashaas si adag baan u weydiin doona adoo yidhi oo kale wey ayib lain qadimtu اlbalada haddaan maka galo albalad waxaa loo jeedaa wahada albalad alamiin oo kale way hadda laastaxfiyanna low baalianna fi الsu'aali can xukmiha wy inahu kaana bi xafiyan qur-aanka soomaalidan ku arag ayb iyo kaannaka xafiyun canha shayga aad oo cinaayada aad ku bixisiyo wakhtiga ayaa loo jeedaa laastaxfiyanna soo maaha maxaa idin qor kaannaka xafiyun canha marxab lأsأlna can xukmiha bmubaalaغatin baa laga wada intaan baan ka rabaa inaad fahantaan qaala muuse wuxuu yidhi muusa ibnu salma wuxuu yidhi alhudali wuxuu yidhi faadxaytu waan barqimaystay yani dakhaltu makata duxan wey faadxaytu xilli barqinan maka galay buu i xilli barqan faadxaytu ay dakhaltu makata min aduxa waqt aduxa barqin soo ma taqaanaan falama nazlna اbaxaa markaan degnay dixdi ku furannay meeshaa dee muxasab la odhan jiray ee maka duleedkeeda ahayd qaala lii sinaan wuxuu igu yidhi inطaliq ilى bni cabaas nataxadau inakeen ibn cabaasaan u tagnay asiga walaalkii wey walaalka inakeen marka sinaan baa weynaa sida loo badan yahay qaala lii sinaan wuxuu igu yidhi inطaliq ilى bni cabaasin ibn cabaas inoo keen nataxadau ilayhi aan u dan sheegan yani aan su-aal weydiina la sheekaysan qaala wuxuu ihi fadakara lahu shana badanatii sinaan ba wuxuu sheegay ibna cabaas hashiisii wixii ka qabsaday ibn cabaas shana badanatii ee shana hadyihi wuxuu ihi ibn cabaas cala alkhabiiri saqadta xoogogaal baad ka duldhacday cala alkhabiiri saqadta ay saqadta cala alkhabiir nin xoogogaal ah oo masalada raadinaysa xukumkeeda garanaya daliilkeedana haya yaad ka soo duldhacday halka waxaa laga qaatay mararka qaarkood inaad is ammaani karto masalada niman aniga kuwa caddayn mahaye iska soo fadhiiso inaad odhan karto markaad xog gooni a ah ka hayso ayib oo hawsha aysan xadgudub ahayn cala alkhabiiri cala alcaalimi biha saqata kow bacaa rasuul la sal slam bia cashara badana nebi maxamed baa wuxuu diray oo hadiyahaan u diray lix iyo toban haladoo geela maca rajul nin buu raaciyey duayb nin loodhan jiro saxaabi o reer bani khusaca wuu iman doonaa ayb wa ammarahu fiiha geeli buu amiir oga dhigay wakiil wuu kiisha wey nabigoo madiina iska jooga yuu lix toban halado geela hadi ka dhigoo maka ha la geeyo ha lagu gowraco nin saxaabi oo u socda makuu u dhiibay wakiil la oga dhigay suubanu calayh isalaat wasalaam nabi maxamed baa wuxuu diray bia aaa badana an halaad maca rajulin buu raacshay waammarahu fiiha ay fi eh, budni amiir buu oga dhig wakiil buu oga dhigay min atamiir riwaayada kale waxay ahayd eh, cinda eh, axmed iyo khayrkii iyo ibn abi shayba fi musanaf waamarahu fiiha biamrihi wuxuu amray ninka isagaa ah, taladii la amri lahaabu u sheegay saayeel saayeel saayeel uu la ah iyo axkaamtii hawshaa ka iman lahayd qaala wuxuu marka muuse famadaa cafwan qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi famadaa ninkii dhaqaaqay geela loo dhiibay ee amiirka looga dhigay lix iyo ee hadyiga uma rajac waa issoo majiiray markuu wax yar socday yuu soo majiiray cinda axmed falamaa qafa markuu jeegad iyo qadaadkii manaxada duway yo haddana issoo laba rogay oo su baa ku dhaad faqaala wuxuu uhi ya rasuul allah kayfa asnacu maxaan ku sameeyaa seen bima ubdica calaya minha wixii iga habsoomey nooga ii socon bima ubdica minha calaya wixii laga habsoomiye dhaqaaqi waaye daale waddada fadhiista maxaan ku sameeyaa xadiidka ibn mascuud baa inoo iman doona fii kitaab اljihaad أna rajula أtى النabiya faqaala ya rasuul الlah inii ubdica bi faxmilnii inii ubdica bi waa maxay gaadid la'aan baa lay dhigo gaadidkii baa iga habsamo aduu gaadidisii inii ubdica bi faxmilnii marka waa markuu gaadidka ku dhaqaaqa waayo weydnimo darteed ama xanuun ku yimid qaala wuxuu yidhi marka nabigu wuxuu yidhi hadday saa ku qabsato inxarha wixii kaa habsooma geela hadiga ee daqaajin weydo inxarha gawrac muslimiinta u xalaale uma asbaq nacalayha kabaheeda geli fii damiha dhiiggeeda tiimbi kabaha halkan loogu xidho ee ka laalaada intaad siibto dhiiggeeda geli uma jcalhu ku dhufo kabihii dhiigga laha waxaad ku dhufataa ku dharbaaxdaa calaa safxatiha kuruska babaciisa ku dhufo labada dhig kaga dhufo kuruska labadiisa dhinac ka mari dhiiggi si loo garto hashu inay tahay hadyi oo la cuni karo oo ruux gooniha ah usan lahayn walaa taأkul ha minha ay min anta adiga iyo walaa axadu axado min ahli rufqatika dadka kula socda adiga iyo kolonyada kula socota fujuuraha ma karta ummadda kale u xalaaleeya nabigu muxuu diidan yahay geela in la hash way xanuunsatay inoo gowraca in lagula doodo banaada haddaan laga hor istaagan ma ogtahay way hilib jeceshahay sidii soomaalida hore reemiiga kale soomaalida xoolaha way dhaqataa ma cunto sooma neef guud soo tuuray ama jabay ama libax ka dilay ama guddoona ka ceejiye mooyeene eh, ama mid xanuunsan in la baanhay ma cuna reemagaalka hilibka cuna maalin walba hilibba adinku cuntaa kawaankaasa taagantihin oo wuxuu wadaadka yunusa idinka qayliyey wadaadka yunus idinka sheega dagoor wadaadka yunus loolan jiray oo ree yugandha ahaa yabama waxaan ku nidhi ninty ninki guursatid maxaan guursadaa gabar soomaaliyed guursaan ku nidhi wuxuu gabar soomaliya ma rabo jiraan wuxuu ihi <laughs> soomaalida gabdhahooda waa yaanyuur buuri bisad kawaankan banyaa taagan yihin waagii baryaba aniguna hilib karo sukuumiya howlaha iyo anigu waxaan aqaanaa caleentaasaan ka daba wareegaa islaam dambiila kallioo kobaanka taagan sidii yaanyuurtii tabaramahay ayb almuhim waa muhim jiddan nabi wuxuu yihi adiga geela wada ee wakiilkayga ah qolyaha kula socda kolonyada safarka ma cuni kartaa ummada kale muslimiinta ah ayaa cuni remigaas remiga dhaqan waxay u leeyihiin markay xujaajtu kolonyada ay socoto way raad qaadaan waxa ka dhacay ka fakaday bay qaadaan hadday gaadhsiin karaan way gaadhsiiyaan haday uga baaan cid kale inay aafaysana iyagaa isticmaali jira marka dadka miyiga dhulka degan baa markaaba neefka helaya ama ayagaaba meeshii ka agdhowba ama waa loogu yeedhi laakiin idinku ma taaban kartaan haddii la yidhaahdo adiga inta la sohay eh, iska weydaysta maxaa dhici bini aadan waa dhib badan yahay neefkii oo badbaadin kariba in baydan la gooyo oy midi raaciyaan baa dhici karta tiibuu nabigu diinya calayh isalaat wasalaam riwaaya xadiidku weli cinda axmed wakhalliha linnaas walaa taakul minha anta walaa axadu min asxaabika dadka oga wareeghasho markaad gowracda ka leexaadug inay hadyi tahay inaad dadka tuso iyo koorteeda intaad ka furto oo diiggeeda geliso laba dhinac kaga dharbax labada dheeg iyo kurus labadiisa babac maca asalaama kana tag ma taaban kartaad fujuuraha ma saari kartid lagu caddayn ibn cabaas masalo uu hayo yaa la weydiiyey marka cala alkhabiiri saqata wey waxadaanaahu waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey yaya bnu yaxya baa noo tabiyey waa abubakr bn abi shaybata cabdulah bn moxamed magaciisa la lakin waa mashhuur bikunyati wadaadku waa taqaanaa cabdulah bn moxamed bn abi shayba wcali bni xujrin qaala yaxya wuxuu ihi ahbarna waqaal akharaani xadaana ismac bn culaya can abi tayaax yaiid bn xumayd adubaci haddaynu soo marin can muusa bnu salma ibn muxabiq alhuda bn cabaasin radi allahu tacala canhu ana rasul sal l slm bacaa nabigu wuxuu diray biamaan casharata badana sideed iyo toban horaan waxaynu soo maray lix iyo toban maca rajulin nin buu la diray uma dakara wuxuu sheegay wadaadka dambe ibn culaya ah ila ibn culaya mutaabica oo mutaabacaynaya cabdاlwاri بn سacيid can abi التayaax bimili xadiiثi cabdاlwاri buu sheegay walam yadkur muuse sheegin ibn culaya ismaaciil awal اxadiiث xadiika bilawgiisoo horiyo qisada dheereeda soo martay muusan sheegin axmed bn xambal xadikan markuu warinayay wuxuu yidhi lam yasmac ismaaciil bn culaya min abi التayaax ila hada اxadiiث buuri waa muhiim jida waa faa'id muhiima ismaaciil bn culaya can abi التayaax halkan xadiidbasuu ka maqlay buui axaadiia kale irsaal iyo inqaac baa ku jira labada riwaaye midna ka sheegtay midna ka sheegtay bayhaqi wuxuu rajaxay riwaayadan dambe ibnu culeyuu rajaxay oo wuxuu leeyay wahuwa saxiix siddeed iyo toban halaad bay ahaaye sunankiisa alkubra mujaladka tobnaad ka fiiriye nabigu wuxuu le laba kale qisa ahayn dhici karta oo laba qiso marna siddeed iyo diray marna uu diray laakiin asagu marka waa jamac jamac buu maray nawwi iyo jamaca min ahli اlcilm laakiin bayhaqi tarjiix buu maro wuxuu leeyahay riwaayadan dambaa loo badan yahay can abitayax maxfuuda ka ah ayb muslim waxaad moodaa inuu marayo labaduba inay haddii riwaaye la tarjiixinayo ta hore inay xoog badan tahay oo riwaayad cabdulwaarif xadaanii abu hasaan almismaci wasmu maali bdwaaxid in badan baynu soo maray wadaadkaas xadaana cabdlacla ibn cabdilacla asaami xadaana saciid ibn abi carubata ahbat اnnaasi fii qataada la yidhahdaa can qataada ibn ducaamat asaduusi can sinaan ibn salma horaa waxaad soo marteen muslim wuu la socdaa dhibka ka jira asaaniidda iyo howlo badan iyo muranka cinda ahli اlcilali ka taagan ariiqii markaa u horeeyey wuxuu ku bilaabay kaxtijaajin waictimaad oo waa ariiqu abitayaax can muusa bnu salma wa sinaan ibnu salma alhudalayeyn labadaa nin buu ku bilaabay can ibni cabaasin can rasuuli illah oo xadiiku wuxuu ka dhigay min musnad ibni cabaas ibni cabaas baa warinaya oo inoo sheegaya nabigu inuu geel diray lixiyo tobana ama sideediyo tobana oo hadiya oo maka uu diray nin saxaabian oo u wakiishay geela ah hawshiisii hadduu dhexda fadhiista wixii laga samaynla nabigu uu sharxay idan xadiidku waa min musnadi ibni cabaas o waa min xadii ibni cabaas waxaan ka qaadanhaya laba arday oo muuse ibnu salama la iyo sinaan ibnu salama walaala ah walaalo ayib waxaa ka qadanaya ninka loo yaqaano abutayaax yaziid bn xumayd adubaci ariiqa asagu waa musallam oo muran ma laha sixadiisu soo haray ariiq kale oo xadiidka ka dhigahaya min xadiii duayb duayb ibnu xalxala ibnu camr alkhusaaci ka dhigahaya oo ariiqa marka qataadu maraya qataada can sina ibnu salama can ibni ana duayban abaa qabiisata qabiis bnu duayb ninkii la odhan jiray soo garan maysaan aabbihii weeye qabiis bnu duayb aabbihii ana duayban duayb ibnu xalxala ibni camr ibnu kulayb alkhusaaci alkacbi waa nin madani ah madiina jiray qudayd meesha loo yaqaana saxaabi deganaan jira oo iyo madiina u dhexayn jiray in badan buu ahaa oo nabigu wax badan dagaalkii fatxu maka goobjoog buu ahaa waagii dambena aakhirkii khilaafadii mucaawiya ayuu geeriyooday afar xadii ayuu nabiga ka warshaa watafarada muslimu biriwaayati hada alxadiii canhu bas halkan xadiibu muslimin ka wariya afar buu nabiga ka wariyaa afarta xadiina halkan xadii baa ku yimaada sunanta iyo masaaniidda cafwan sunanta iyo saxiixeynka oo muslim la tafaruda keliya oo halka tafarada muslimun bixadiiin waaxidin canhu xadiikan ah afar buu nabiga ka wariya xadaثahu ibnu cabaas wuxuu u sheegay duayb ibnu xalxala ibnu camrin ibnu kulayb alkhusaaci baa ibnu cabaas u tabinaya xadiidku xusu bedelay min musnadi ibnu cabaas buu ka wareeg wuxuu u wareegay ilaa musnadi uayb uayb ayb ana rasul s sm kaana wuxuu nabigu waa yabcau kii dira macaw la jirankiisa bilbudni geel buu diri jiray nabigu dhaqan wuxuu u laha intuu madiino joogay markuu xoole helaba inuu beytulahi xaaraam u diro hadyi ari buu diray lo buu diri geel buu diray kolba wuxuu helo saxaabiganoo ree quday deganaan jiray madiinaas aan iman jiray ayuu nabigu u dhiibi jiray uma yaquulu wuxuu ku odhan jiray in caiba hadduu halaagsamo ama habsoomo ama dhinta ama dhuun yeedhiyo shayun minha geela wax kamida ah oo fakhashiita calayhi mowtan dhimasho aad oga baqdo iyo inuu kaa baktiyo fanxarha gowrac uma khmis tiimbi kabteedina fii damiha dhiiggeedii geli oo tiimbi uma ku dhufo bihi nacligii safxataha kuruskeeda iyo babceeda ku dhufo walaa tadcamha adugu ha anta adiga iyo walaa axadu min ahli rufqatika adiga inta kula socoto waxba ka taabanin baabka waxaa ku yimid xadii dhowr ah naajiya ibnu jundub alslm fi sunan ku maray oo asagoo xadii sugan ah waxaa kaloo jira xadiiu khaarij ibni camr alansaari cinda axmed bisanadin fiihi dacf axaadiis dhowra macnaha caddaysa xadiidka laakiin ugu saxiixsan bilijmac waa xadiidka hore xadiiu ibni cabaas min ariiqi abitayaax weeya xadiidkan hadda dambeen hadda hayno muslim gadaal buu geeyey mutaabacatan buu ama wuxuu u ka shaahid buu u xadiiu duayb weeye xadiiu ibn cabaas buu ictimaad iyo xujaysi u keenay kana waa shaahid ama baal mutaabic u keenay maxaa yeele cila lagu sheegay cilladu waxay tahay qataada ibnu dacaamat asaduusi bay dhaheen jamaaca min ahli الnaqli wالnaqdi lam yasmac min sinaan lam yasmac min sinaan ibnu salma sinaan ibnu salma waxbuu kamuusan maqal bay dheheen ragga sidaa caddeeye waxaa ka mida yaxya ibnu saciid alqaطaan waxaa ka mida ah ibnu maciin rag baa sidaa ku tagay daaraqudna asagu wuxuu ihi waqiila lam yasmac min sinaad alisaamaadkiisu sidaa ku yidhi alimaam muslim raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu arkaa sida muuqanaysa in cilada ay muairo tahay arkaa saa ka shaahidin oo ka mutaabicu u xadiidku maadaama agtiisa mutasila isagoo uu soo hormariyey oon cilo lahayn makhraati dhib ma laha istishaadka intaa waxaa dheer waxay ahlulcilmi isku waafaqeen qataada inuu ka maqlay muuse wax ka maqlay waa laba nin walaalaah sinaan salama iyo muusa ibn salama labaduba waa niman walaalaah qataadana muuse waxuu ka maqlay oo yarwi canhu mubaasharatan marka waxaa aana oo suuragala walaalkii sinaannahe inuu ka maqlo baciid ma ah qariino labaadoo xoog badan wadaadka sinaan ibnu salm alhudalia ah waa basri basruu deganaa uuna ku dhintay sanadkii sideetanaada hijrada qataadana waa axfadu ahli basrati waana basri taabiciintii basre joogay ninka ogu xifdi badnaa xadiidkan ogu yaqaanay reer basran yaqaanay wey taabicigu ama saxaabigu waa basri wa maata bilbasra ardaygan qataadaan ahee waa nin taabicoo sagiiro asaguna basri ah wa maata sinaan bilbasra waa qariino way isu soo gaadheen waa ree basro way kulmi karaan waxbay kala warin karaan waalkii baaba sheekhiisu wax ka wariya qariino saddexaad oo muhiim jiddan ah inay wax kala warin karaan xagga da'da qataada wuxuu dhashay lixdankii buu dhashay jirada wuxuuna dhintay boqol hijrada saxaabigana wuxuu dhintay ideeankii meeqa sanay wada joogaan abaaan sano labaatan sanay basre isla joogaan qataado xaafida iyo sinaano waayeela labaatan sano waxaan ku soo idhi sinaan wuxuu dhashay sideeddii hijrada wuxuuna dhintay siddeetankii qataadana wuxuu dhashay lixdankii hijrada wuxuuna dhintay meeqa sanay wada joogeen labaatan sano dilso maxaad leedihin indhaha kor ugu taagaysaan labaatan sanay wada joogaan isku beled bay yihiin isku magaalay joogaan labaad sana waa wada joogeen waalkii waxbuu ka maqlaa waaba ahalkiisii oo shiikhiisa baan u jeedaa qarino saddexaad oo ka xoog badan xadiidka shucba qataada ka wariya ibn cabdilbar baa sheegay fi listkari wاtamhiid wa shucbaة laa yarwi can qataada ila ma saraxa bihi aلtaxdiiث shucba xadiidka ka qaata can qataada can sinaan ibn salma can ibni cabaasin can duayb idan muslim wuxuu ku leeyahay xadiidku qaraa'in waxay tusahayaan inuu saxiix yahay laakiin war keenteen buuq baad keenteene labaad baan geynayaa darajada labaad wahada min diqat alimaam muslim abulxusayn iska ilaaw baashu ku soo degdeg ma wadaad baa lam yasmac bas lagugu dayn maayo lam yasmac min sinaan waa ijtihaad aayadna ma sheegin xadiidna ma sheegino waa mujtahid oo mucadisa warkii weeye qaraa'in baa meeshan taalla shucba xadiidka ka qadanhaya can sinaanin can ibni cabbaasin can du'ayb cinda nuqaadna riwaayatu shucba can qataada waa xujatu walow cancana biitifaaqihim shucba idaa rawaa can qataada walow cancana waa maxay waa xuja agtooda riwaayatu qataada way taalla shacbu way xagga beledkii waa laogyahay xagga isoogaarka labaatan sano walaalkii buu wax ka maqlaa qaraainta miyaan ku filla xadiidka in la yihahdo nimayow warkiina lam yasmac ah far ku jirta ayadoo sidaata waa idiin buuradayno waxaan geynnay shawaahid baan muslim daqadiisa kamid tahay raxmat ullahi tacaala caleyh wadaadka oo taabici ah ama dhashay sideedii hijrada iska daamae saxaabo weyn buu ka wariyaa abu raafic buu xadiid ka qaataa si toosa fii saxix الbukhaari ku jirta asagoo xadaanii leh oo xujo anas buu wax ka wariyaa qataadi wuxuu ka wariyaa cabdullahi bnu sarjis wuxuu ka wariyaa abu طufayl meeqa saxaabo afar ya sheekhi waa iska ijtihaad waa iska ijtihaad isagoo hadda laba bisuba sheega afar maba sheege laba bisu sheega bukhaarina labu sheega isku urururi kulligood waxay dhaheen abu raafici lam yasmac bukhaari wuxuu samaca mahu wuuna xujaystay marka warkaa waa iska ijtihaad iska ogaada hebel baa waa maxay anna waxaan ku dhihi muslim baa marka iska ilaaliya hawsha hebel baa haws la soo boodina marka laga hadlay masale naqdi culus qaraa'inta waan aad fiirisaa shucbaraways xaggeed wadaad mucaasir asu wuxuu i shucb meel laga mara ma haye laakiin anu riwaayaysi ma helin imaam baa kuule wuu ka wariyaa wayna ka sugan tahay oo ah xaafid اlandalus wاlmaghrib oo ah ibn cabdilbar fi tamhiid wاlistidkaar calaa yati xaal aniga naqdigay waxaan u arkaa muslim inuu xadiidka halkaa geeyo ma fiicnayn waa inuu ku bilaabay ahayd inuu ku bilaabay ahayd laakiin intaan ku dayna insha allah waxaa xujaystay xadiidka ibn khusayma fi saxiixiin bisaada sanad buu xujaystay kadalia ibnu xibbaan kadalika xaakim sunankana waad ku marteen asagoo ay xujaysana bacdu ahlicilm barkood muraadku marka waa maxay xadiikan xadiidka horunbuu la macna yahay weliba kii horaa ka faahfaahsan ibnu cabaas riwaayada hora iyo doonta xujayse waxaa weeye hadyiga taawuca ah buu xadiidku ka hadlay hadyi waajibma nabigu wuxuu diray wuxuu ahaa hadyi sunno ah oo ilaahay uu nabiga ugu dhowaanayo yuu maka u diray haduu kaa habsoomo si koo lagu badbaadin la waayo waad gowrici adiga iyo inta kula socota iyo kolonyadaana afka saari maysaan sidaasaa sunnadu sheegtay waana camal qiimo badan weeye muslimiinta kalena looga tagahaya inagu dawla mama naqaayo laakiin sunada un iska ogaado xukumkaa ah, haddii hadhow laydin weydiiyo ogaada baabu wujuubi awaafi alwadaaci wa suquuطi can ilxaa'id wuxuu baab yahay awaaf lwudac inuu waajib yahay iyo suquuطi inuu ka dhacayo canilxayd gabadha xaydda uu ka dhacayo awaaf lwudac qole waxay waa sunno waajibba ma aha haddii laga tagana dhiig lagu kabi maayo nimanna waxay waa waajib ninkii ka taga asagoo la imankaa dhiig baa laga rabaa niman waxay dhan waa waajib laakiin ka tagiisu dhiig ma laha saddexdaa madhabbay isu dhammaan dhaafin wadaaduhu waa sunno lana iman karo fiican tahay lagana tegi karo waa ra'yi daciifa waa waajib ka tegisuna dhiig ma laha waa ra'yu ibnu mundir asna waa daciif sawaabka jumhuur ahilcilmiga waa maxay waa waajib ilaa fii xaqi alxaa'idi gabadha dhiigga qabta ama nufasada amooy inta kale waajib ku yahay in la yimaadaan imaan waaya dhiig baa laga raba xadaana saciid mansuur wasw bni xarbin qaala xadaana suma bnu cuyanata can sulaymaan bni abi muslim alaxwal can taawus bni kaysaan can ibni cabaas radi allahu tacala anhu qaal kaana الnaasu dadku waxay ahaan jireen yansarifuuna kuwii u gadooma una dhaqaaqa fii kulli wajin wado kasta ku dhaqaaq markay cumrada dhammaystaan ama xaj ku dhammaystaan nin walba meesha afkiisu u dhaqaaqi jira u socdo nin bari u dhaqaaqa oo bari reerkiisu jiro nin galbeed u dhaqaaqa nin u dhaqaaqa halkaa iyo koonfur nin halkaa iyo waqooyi u dhaqaaqa ilaahay sagootunin oon dawaafin kaanuu yansarifuuna fii kulli wajhin ay fii kulli jiha bay u dhaqaaqi jireen ayagoon dhawaafruudac la imanin faqaala rasuul wuxuu yidhi laa yanfiranna axadun axadna yuusan bixin xataa yakuuna aakhiru cahdi bilbeyt xataa yakuuna ilaa uu ahaado aakhiru ay aakhiru waqtihi wa zamanihi xilligiisa u dambeeya adawaafu bilbeyt ilaa beytka aad macasalaameyso kacbada ha bixin ganahada soo dhammayso soo adeego shoobinkaada iyo dharkaada iyo waxaada markaad boorsooyinka soo xirxidhato ood rabto inaad dhaqaaqdo beydka soo salaan dawaafka dhamme kadibna dhaqaaq qaala zuhar wuxuu uhi yansarifuuna asagu zuhayr markuu xadidka warinay zuhayr bin xarb yansarifuuna kulla wajhin yansarifuuna fii buu gooye keliya walam yaqul fii fii ma dhihin bunu muslim intaas iyo labada sheekh kala duw haya kulla min hayri طawaafin bilbeyt baa laga wadaa xadana سacيid mansuur وabu bakr bn shaybata wاlafظ lسacيid qaala xadana sufyan bn cuyaynata can ibni طaawuus can abihi abi طaawus bn kaysaan can ibni cabaasin radi allahu tacalى canهuma qaal umira الnaasu dadka waxaa la faray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim xilligooda ka u dambeeya bilbeyti aطawaf bilbeyt ilaa hase yeeshee anahu khufifa waxaa laga fududeeyey can اlmarأaةi اlxaa'id haweenayda dhiigga qabtaa laga fudeeye dawaafubeydka laga cafiyey gabadha dhiigga qabta ee dhiigku ku dhacay haddii ay maalinka yowmunaxriga ay la timid dawaafu rukni aw ziyaara ay la timid lagama rabo dawaafulwadaac lagama rabo way iska baxaysa iyadoo dhiig qabtana dawaafi mayso una joogi mayso u baaqan maysa waa iska safri xadanii mxamed bn xaatim qaal xadana yaxya bn saciid can ibni juy ahbarnii alxasan bn muslim bn yanaq can taws bn kuntu maca ibni cabaas ibni cabaas baan la socday id qaala zayd ibnu haabit uu yidhi tufti waxaad fatwoonaysaa an tasdura alxaa'idu gabadha dhiigga qabtaay inay fusho qabla an yakuuna intuusan noqon aakhiru cahdiha bilbeyt xilliga u dambaysay ayadoon ku dawaafin kacbada inay iska baxda miyaad fatwoonaysa ibni cabaasu faqal ibnu cabaas wuxuu yidhi amaa laa haddii aad diiddo warkii inaad yeesho ma aha fasal waxaad weydiisaa xukunka masalada way kaa maqan tahay fulanat alansaari muslim buu u jeedaa riwaayadii waxaa caddaysay ayalis iyo iyo kheyrkood baa caddaysay masale bay ahaydoo zayd ibnu haabit oo maka jooga ibnu cabaas oo jooga maka niman ardo ansaareed bay yaa su-aal ibnu cabaas weydi oo yidhi gabadha xaaidada maxay samaynaysa waa la baxaaya dhiig baa ku dhacay dawaafulwadaaca lamaysan imaanin maxaa tale ah? wuxuu hi way bixi kartaa ummadday raacay una nagaan mayso mana dhawaafayso waxay dhaheen warkaada dhagaysan mayno zayd muhaabit oo noo fatwoonaya hee ma bixi karto ilaa ay dhawaafto riwaayo kale waxay dhaheen qaadan mayna fatwadaada annagoo ka tegayna he fatwada zayd ibnu haabit buu idhi yidhaahdeen masaasa wuxuu yidhi maxyaatiin ansaar markaad ku noqotaan madiina ku noqotaan waxaad weydiisaan buuri umuslaym weydiiya ansaaray idinkoo ansaara yaa masaa'ilka idinku aad warin jirteen ee hooyadiin warinaysaad anaga igu qabsanaysaan maka markaad tagtaan madiina tagtaan baa iska leedha waa la tegey madiinaa la yimid ibn cabaasna soo safray madiina la iskugu yimid haye aydooma soo weydiisay zayd baa tagay muslem buu su-aasha weydiiyey waxay tidhi haa goobjoog baan ahaa marka safiya bintu xuyey uu dhiigu ku dhacay kadibna markii la baxay nabigu uu yidhi ma dawaaftay dawaafu lifaada yowm naxar haa haddana xaaidaa tahay wadaacina maadan samayn ha wadac lagaama raba ina keen soo bax isagoo qusbi marka soo horbaxay ibnu cabaasow masalada waad iga heshay buui saad sheegaysay noqotay qisadaa dheer buu soo gaabay muslim riwaayadu soo gaabisay ama alla haddaad diidday inaad rumayso fasal waxaad weydiisaa buu yidhi marka fulan alansaariya hebladii reer ansaarida weydii su-aasha hal amaraha bidalika rasuulullah arinka rasuulku inuu faray in kale qaala wuxuu ihi farajaca zayd hal amaraha marka waxaad u celin damiirka xaa'idada rasuulku xaada inuu amray inay dhawaafto iyo in kale weydii hadday gabadha ay muslem ay tahay qisadii dadka goobjoogaha laakiin xaaladu ruuxu ku dhacay uusan ahayn safiye islaamka loansaye tahayna damiirkeeda u celinaysa dhiba mala wuxuu yidhi farajaca zayd bnu haabit baa soo noqday ila bni cabaas ku soo laabtay yadxaku isagoo qoslaayo gartiiyo xaajada laga helay wahuwa yaquulu asagoo leh maa araaka ilaa qad sadaqta kuma arko inaad run sheegta mooye wax kalo kuma arko waad iga hesho runbaad sheegtay xaa'idda lagama rabo dawaafu alwadaac lagama rabo xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna layث bnu sacd xa وxadaثna mxamed bn rumxin xadaثna layث bnu sacdi can bn shaab الzuhri can abi slmة bn cabdالرaحman wcur bn zubayr ana caaئiشha radi اllahu tacala canha qaala waxay tir hooyadeen xaadad safiya bintu xuyayi baa caadada ku dhacday oo xaydkii heshay bacda maa afaadat intay la timid kadib dawaafu lifaada oy mina ka timid oy maka timid oy dawaaftay qaala caaisha waxay tidhi fadakartu xaydataha lirasuuli illah waxaan u sheegay dhiiggay heshay safiya ayaa nabiga u sheegay maalinka la bixi lahaa faqaala rasuulula rasuulku wuxuu yidhi hi miyay naxanibi doontaa oo ayadoon dawaaful ifaada la imanin miyuu dhiiggu ku dhacay naxnimadu waa halkaas awaaf ifaada iyadoon la imanin miyuu dhiigu ku dhacay halka waxaa laga qaatay awaaf ifaada inaad dib iskaga dhigi karto maalinkii la baxayay saddexiy tobnaad ama habeenkeedii iyuu nabigu wuxuu leeyahay miyayna xanimi doontaa yani macnaheed waxaa weye dawaaful ifaadaha maalinkii tobnaad baad ka dhigan kartaa labiyo tobnaad baad ka dhigan kartaa saddexyo tobnaad dib baad iskaga waa rugni oo laakiin adoon la imanin ma baxaysid weligaa muxrim baad ahaan ixraamkii haafka ah taxalul awal baa kuu dhammaaday galmadii howlahaasoo dhan mamnuuc kaa noqonay oo kugu taagnaanaya isagu dhiig laguma kaba arkaanta waa taqaana qaala waxay tihi caaisha faqultu waxaan ya rasuul allah rasuulku inaha qad kaanad afaadat nabi allow way soo dawaafil ifaadaysay oo maalinkii tobnaad bayba la timidba wadaafat bilbeyt way soo butacdayoo makay timidoo wadaafat bilbeyt beytkana way ku dawaaftay uma xaadad bacda ifaada awaafu ifaada kadib baynay dhig heshay faqaala rasul lah sl slam faltanfir marka hadday sidaa tahay ha soo baxdo ha soo dhaqaaqdo waanu baxaynaaye loo nagaan maayo dawaafu lwidaac mar hadduu dhiig idinku dhacee soo baxa layidhi xadana abu aahir wxarmat bnu yaxya waaxmed bnu ciisa ibn xasan almisri qaala axmed wuxuu hi xadaana waqaala aakharani waxay yidhahdeen ahbarani wahab cabdullah ahbarnii yunis an shab zuhri bihada isnaad qaalad hooyadan waxay tahay tamisad waxaa hayshay oo caadadii heshay safiya bintu xuyay zawju nabi nabiga xaaskiisa sal slam fii xajati lwadaa xajkiisa gootiska bacdamaa afaadat aahiran intay dawaaftay iyadoo daahira kadib dawaaful ifaaday la timid fadakara wuxuu sheegay wadaadkan dambe ee wahab ah cafan yunus aan dhaho yunus wey yunus wuxuu sheegay bimili xadiii leyt ibnu sacad buu sheegay waxadana qutaybat bnu xadaana leyt bnu sacad waxadaana zuhay bnu xarbin xadaana sufyaan bnu cuyaynata waxadaanii muxamed muana abu muusa albasri xadaana cabdulwahaab yacni ibn cabdilmajiid athaqafi xadaana ayub asakhtiyaani kulluhum jamaacada sufyaan ayub ninka le ley saddexdaa wadaad can cabdiraxmaan bn qaasim can abi abi qaasim bn muxamed can caaisha radi allahu tacaala canha anaha dakarat lirasuuli illah rasuulka ilahi bay u sheegtay ana safiyata ad xaadod safiya inay caadada heshay bimacnaa xadii zuhriy xadiika zuhri oo kale ayuu markaa tabiye weeye ila zuhri can abi slm an curwa can caaishani soo maray kana marka cabdiraman qaasim wuxuu ka wariyey aabbihi can caaisha bimil xadiid zuhriy waxadana cubaydlahi cabdulahi bn maslamata bn qacnab alqacnabi xadana aflax ibn xumayd alansaari اlmadani can ilqaasim bn muxamed can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kunaa natakhawafu waxaanu ka baqaynay an taxiida xafsatu safiyatu safiya inay xaysho caadada hesho qabla an tufiida intaysan la imanin daafifaada ka hor ila waa la soogyahay haweenayka sidkeeda iyo caadada iyo dhaqankeeda iyo xilliguu dhig ku soc waa laska warqabaa gabdho waa saaxiiba la isla qabo ahal ah marka waxaan ka baqaynay tiri safiyo hawsheedii inay timaado ayadoon la iman dawaaf alifaada kunaa natakawaf waxaanu ka baqaynay oon ka qabnay an taxiida safiya safiya inay caadada an tufiida dawaaf alifaada qaala waxay tihi faja'naa rasuul اllah rasuulka ilahi baa noo yimid faqaal axaabisatunaa safiya safiy may naxanibi doontaayo ayadoon dawaaf alifaada la imanan baa ku iman doonaa qulnaa waxaan nihi qad afaadnaba lo may wayba dawaaftayba dawaaf alifaada way la timid wadaacin baa qaala wuxuu ihi falaa idan haddaba maya ina xabaasi mayso ina xanibi mayso waynu baxaynaa loo joojin mahayo dawaaf alwadaac wey xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu calى maliki can cabdالlahi bn abi bakr can abi abi muxamed ibn camrin ah cabdulahi bn bakr ibn camr ibn maxamed ibn camr bn xasm alansari waad garanaysaan can camra binti cabdالraxmaan ibn sacd bn zurara alansariya almadaniya can caisha radi allahu tacala canha anaha qaalat lirasuuli illah rasuulka wuxuu ku tiri ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina safiya binta xuyay qad xaadad safiyadii ina xuyaye ahayd caadadii bay heshay nabi allow faqaala rasul ll sal slam lacalaha taxbisuna ma waxaa laga yaabaa inayna xanibto alam takun qad daafat macakuna bilbeyt miyaysan ahayn mid idinla dawaaftay idinku markaa dawaafayseen kacbada dawaaf ifaada qaaluu balaa habeenabaa waynala socotay qaala wuxuu ihi fakhrujna haddaba soo baxa safra wayna keena dawaafulifaadd mar haddaad la timaadeen dhiigna uu ku dhacay safiyo loo joojin mahayo dawaafulwadaaci waa laga tegi karaa xadaanii axakim bn muusa albaqdaadi xadaanii yaxya bnu xamza ibnu waaqid alxadrami can ilawsaaci abdiraxmaan bni camr abu camr lacalahu waxaa laga yaaba awsaaci qaala inuu yidhi can yaxya bn kaiir aai oo uu ka qaadanayo shiikhiisu uu yahay yaxya bn kaiir aai can moxamed ibraahim bn xaari ataymi can abi salma ninka taabici qiimaha badan ayib markii la dilay waa kaad garanaysa waxaa lagu tuuray qashinqubka ninka taabiciga markay isku dhaceen nimankii ree boqoradaah ee shayaadiinta ahaa oo diiniyan iskugu dhaceen oo xumaantooda ka daalay oo xaqa u sheegay oo xumaha uu ka reebay bay dhibsadeen xabsib intuu ku dhintay oy xidheen iyo waxay ku tuureen qashiqubka carxabaa la yidhaahdeen maxamed ibraahim bn xaaris ataymi can abi salama marka culummadu in badan baa loo soo dhibay diinka way xaqa caddeeyeen meeqaa ambiyo loo dilay wa ka ayin min nabiyin qaatala wa fii qiraa'atin qutila marka ambiya loo laayay oo awliya loo laayay oo saxaaba loo dilay oo taabiciin baa loo laayay ma aha masaladu masalo saalan maaha nin walba markii indhaha laisu guudasho hadduu eh, albaabka soo xidho maxaa soconaya can abi salma eh, eh, ibn cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacaala canha ana rasul sal ly slam araada min safiya qolya iyagoo mushrikiin oo doqomaana waxay ka dhigeen ceeb ninka culammada in loo xidho diinkiisa ibnu taymiya wuxuu dhintay ibnu taym wuxuu dhintay ku leeyihiine xabsigu ku dhintay isagoo xidhan waba sharafe sharaf weeye wixii sharafta ahaa waxay ka dhigeen cay wa caamada hadday arkaan qof la yar imtixaanahay dembigu ilaah ka gala weynaa bay ku leeyihin aamadu muugta caqiidadeeda wad yaabi wadaad xoogo imtixaano iyo xanuun ku dhacay oo haddana mudkarka ku dhacay oo rafaad caruurtii ka dhammaatay asagoo keliyada lagu dhuftay hadday arka waxay dhihi hoosta hadday xataa ku dhihiin hoostay kaa xamanayaan waxay ku leeyihiin dembigu ilahay ka gela weynaa nabigu muxuuna yidhi yubtala alambiyaau dadkaa la imtixaanaa oo la dhibaateeya ilaahina wala nabluwannakum bishayin tahay imtixaankan waxaa weeye waa ilaahay baa ku saafigaraynaya oo ku sheeglaya darajo aad ajirkaada iyo camalkaada ku gaari weyday yuu rabbi rabaa inuu kuu gaadhsiiyo imtixaanka aad maqaadiirta u sabrayso iyo dulqaadka iyo sabarka ambiyada ugu imtixaan badnaa dhibaatadee nabiyulahi ayub muxuu ilahi ka sameeyey meeqa sana la rafaadinayay siddeed iyo toban sana xanuunaan bini aadan ku dhicin ku dhacay ilaa dhan ka tageen oo islaantiisii ku hadhay oo iyadu waagi dambe xataa dhibsatay rabbigeen muxuu inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab intaasaa laga rabay inuu gegsado naba ayub waxaanu imtixaana muxuu kugu dhacahayaa wax dembe ilahan ka gara anood garan maayo bal iska daaye markaan arko qolyo ilaahay ku dhaaranaya been ugu dhaaranay ama runba ugu dhaaranaya intaan ka baqo inay dhaartaa jebiyaan yaan kafaaragud ka bixin jiray buuri saan ilahay loo caasiyin laba nima murmaysaa mid dhaaranaya ma runbuu ku dhaara ma beenbuu ku dhaara maba sugu jirinbu kafaara gud baan ka bixin jiray saan ilaahay u weyneeyo laakiin hawshan waa hawl rabbigay idinku ka leexda waxba hay tuhmina inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab wey bini aadamku saasay iska yihiin waxaasay aaminsan yihiin kuwo doqomo marka culuma ku sheegaaba la taag hebel mi xabsiba ku dhintay waaba sharafba reer sacuud culimada hadday xidhxidhahayaan ee kuwan ay isku horwadaan kee fiican dadka weydiiya ayagaa idiin sheegaye daad aragta nin boqoroo faajir oo diinlaawoa wadaad uu wato faclam anna diina hada alwadaad qad dahaba taa ogow salafkaa yidhi haddaad aragta nin culummaa oo boqorra la xidhiidhaya oo boqorradu aysa isbedeli waayaan oy diinta ku hagaagi waayaan sheekhuna leeya waxaad ogaataa sheekhi diinkiisi baa dhintay isagaa fidnoobay waa inaad ninkan jaa'irkae boqorkae shayddaanka aad saamayso ood ka qabato xumaanti oo uu hagaago ma hagaagi waaye adna ma ku cindan tahay waxaad xukuntaa adaa fidnoobe lagu hagaajiyey xaqiiqadu waa sidaa haddii ka xabsi baa tegi qolyii reetooyidka dabaalahan ku dheh ibnu taymiya ku dhintaa ku dheer caqli xumadoo can caaisha radi allahu tacala canha ana rasul sal slm araada wuxuu ka doonay min safiya bacda ma yuriidu اrajulu min ahlihi nabigu safiya wuxuu ka damaaciyey nin wuxuu dumarkiisa xaaskiisa uu ka damaaciyo faqaaluu waxay dhaheen inahaa xaa'idun yaa rasuul nabi allow dhiig bay qabtaa bay dhaheen qaala wuxuu ihi wa inaha la xaabisatuna oo miyay naxanibi doontaa aniga hawlahay iska badaayo oo may naxanibi doontaa faqaaluu ya rasuul allah inaha qad zaarat yowma anaxri waxuja xadiidku jamaaca min ahli waxay dheheen lama dhihi karo dawaafu ziyaara dawaafu lifaada dawaafu rugni waa in la yidhahdo xadiidkan muxuu yidhi caaishana maxay dhii saxaabadii qad daarat dawaafu lifaada dawaafu ziyaara la yidhaahdaa waa la odhan karaa diidadiinnuna macna ma laha wاlmancu wa xukmu sharciyu wadciyu yaxtaaju ilaa daliil walaa daliila fabaطla qowlkm waxaan lama ogola ninkii hadi daliil qul haatuu buraanakum in kuntum saadiqiin ayb inahaa iyadu qad saarad way booqato beydka ilaahay dawaaful ifaaday la timid yowma naxri maalinka dhundhowga qaala wuxuu nabigu wuxuu faltanfir macakum haydaan raacdo marka haydaan la safarto aynu baxno xadaana moxamed muana bn bashaar qaala xadana moxamed bnu jacfar gundar xadana shucb bn xajaaj wa xadaana cubayd illahi bni mucaad wallafdu lahu aabihee waa mucaad بn mucaad alcambari xadaثna شhucba can اlxakم بn cutaybaة الفقيه الkindi can ibrahim بn زid النخعي can aswad زid النخعي can caaشha qaalat lama araada النabiyu salى الlah عalيه waslم rasuulku markuu doono an yanfira inuu baxo maka uu ka baxo madiine aado idaa safiyatu waba safiyu calaa baabi khibaa'iha teendhadeeda horteedii taagan khibaagu waa teendhadii riddeedii kadinkeeday taaganta ka'iibatan walbahaarsan xasiinatan murugaysan iyadoo murugaysanoo walbahaarsan buu nabiga ku soo baxay way ka muuqata indheheeda laga akhrisanayo faqaana wuxuu idhi caqra xalqa waynu soo marray timaha lagaa xiro dhunta lagu dhufay weeye ereygu asalkiisu laakiin waa erey lagu xoojiye hadalka lagu cubo xaggana aan loo jeedin macnihiisa saxda ah wargoy adhihi adoo ninaad jeceshahay wargoe markuu xoogu yarbi iyo wama jeedid dhimo maaha hawshu hadda soo kud ma ah ayb go'on ahayn baa la yahay markaad xoogo ku yar adkaynaysana go'aad dhihi iyo go'on ahayn kala duwan yihiin laba kala mid wey waa weyxaka iyo iyo weylakoo kale weyxaka magacii jir wey weylakana magacii ba' wey caqra iyo xalqana waa sida caqra waa dhuunta lagu dhubta timaha ku buube wey asalkeed caqran wa xalqana waa soo maray laakiin waa eray afka lagu buuxsado meelahaanu cuba laakiin aan loo jeedin habaar aan laga wadin caqra xalqa inaki laxaabisatuna adugu waa naxanibi miya uma qaala wuxuu akunti adugu waa naxanibaysa cafwan akunti afadti ma ahayd mid butaacday ama dhawaaifaadla la timid yowma naxri maalinka dhuundhowga qaala waxay ti nacam nabi allow haa qaala fanfiri haddama marka baxna xanibi geedkada raac وxadna yaحya بن yaحya وabubakr بن shaybta وabu kurayb mxamed بن cلاء can abi mucaawiyaة الضرير محمد بن khاaزimi can acmش سulayman وxadثna زي بن xرب xadna jrيir yعni ibn cabdilxamid الضbi jariir hadduu muslim soo maro uu ibn xaazim yaha wuu sheegaa san loogu khaldamin ninka uu inta badan jariir ku maro waa ibn cabdilxamid الضbi can mansuur بn muctamir jamiican si wada jira waa acmash iyo mansuur kilaahuma can ibrahim النakhci can aswad bn yaziid can aisha radi allahu tacala canha can nebi sal sl naxw xadiii اlxakam bay sheegeen xadiika haddaad soo mariseen xakam can ibraahim ahaa bay mansuur iyo muxuu ahaa ay sheegeen weeye ninka le acmashba can ibraahim hayr hase yeeshe anahumaa mansuur iyo acmash qaalaa waxay dhaheen anahumaa laa yadkurna ma sheegahayaan ka'iibatan xasiinatan acmash iyo mansuur عن ibraahim maysan ka sheegin safiyo taagan teendhadii horteeda oo ka ii bateen xaziina intaa ma aysan sheegin inta kale ila wadaagaan xadiidka أعلم